asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo siddeetanaad ee kitaabka baabu istimaaci nabiy sal اlه alay slam alqur'aana min hayrihi can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu اllahi sal اllahu alيyh wasalam iqra' calaya alqur'aan qur'aanka igu kor aqri faqaala faqultu ya rasuula allah aqra'u calayka wacalayka unzil maadaan kuu kor aqriyayo ad adigaaba lagu soo dejiyey in adigu lagaa maqla mooyaane adigu inaad qof kale ka maqasho maada u baahan qaala innii ashtahi an asmacahu min gayri inaan qof kale ka maqlana waa jeclahay faqara'tu annisa suuratu nisa baan aqriyey xataa idaa balagtu markaan gaadhay fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida markaan halkaa gaadhay rafactu ra'sii madaxaygaan kor u qaaday aw hamazanii isaga hamazanii rajulun ilaa janbii nin dhinacayga jooga qanjiriye buu yidhi farafactu ra'sii madaxaan kor u qaaday fara'aytu dumuucahu tasiib kolkuu halkaa joogu nebigu xasbu ka yidhi joojiyey sida riwaayat albukhaari ahayd halkaas soo gaadhay uu nebigu joojiyey kolkuu marka qira'adii joojiyey uu nebiga fiiriyo markaasuu arkay nebigoo ilmaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka markuu aqriyayo iyo markuu dhegaysanayaba nabigii asxaabtiisii waa ooyi jireenoo waa ilmayn jireen ah, laakiin ismana ruxruxi jirin mana qaylqayli jirin mana dhici jirin markay zikriga iyo awraadda markay aqrisanayaan iyo markay qur-aanka aqriyayaan iyo waxba waa ilmayn jireen eh, waxaa marka laga garanayaa kolka qur-aanka la aqriyayo meel qiso dhexdeeda haddii lagu joojiyo inaan uga dhibaad ahayn qiso dhexdeeda maalan waalmuxsanaatu min annisaa inkufaras waa qisadii dhammaanintaas waa socotaa sooma aayadihii waa socota xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum aayadaasu markay dhammaato waalmuxsanaatu waxay kasii bilaabmaysaa juz baa ka bilaabmaya sooma weligeeda qisadii muxaramaat eh, nikaaxii baa weliga socda haddii halkaa inta lagu joojiyo maalinta dambe halkii salaata laga sii bilaabo waxba dhib male ila halkan ba ibn mascuud nabigu alay sl ugu joojiyey meel isaga iyadan dhammaanin kayfa idaa ji'naa min kuli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida yowmaidin yawaju aladiina kafaruu wacasawu rasuula low tusawaa bihim alard walaa yakumuuna allaha xadiida aayaddaanu marka aayadda ka horaysa ku xidhan tahay maca daalika waa kala joojiyey wax dhiba male eh, an ibni mascuudin radia allahu canhu qaal كنت بxms فqاla lii bعض الqوم اقرأ عlaynا xmsaan joogay markaas raggii qaar ba yidhi qur'aan noo akri maqشhii faqarأtu عalayهim sوraةa يوسف عalayه السلام suuraةu يوسف baan aqriyey faqاala رaجuل min الqوم nin raggii ka mida baa wuxuu yidhi والlahi ma haakada أنزلت si aan looma soo dejinin nin sakraansan buu ahaa nin sakraan ah wallahi nooxaasu qur'aan sidaa looma soo dejinin qaala qultu markaasaan waxaan idhi wayxak wallahi laqad qara'tuha calىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilah baan ku kor aqriyo faqaala lii markaas wuxuu yidhi axsant markaas adigula leedahay sidaan looma soo dejinin fabaynamaa ana ukalimuhu mar aan ninkii isaga ah la hadlaayey ibnu mascuudna kolkaa ninkan inuu sakraan yahay maanu ogeyn id wajadtu minhu riixa alkhamri waxaan ka helay markaa waxaan ka uriyey khamraan ka uriyey sidaa qaala faqultu atashrabu alkhamra watukadibu bilkitaab watukadibu bilxaqina waa jirtaa riwaayadka odhan ma khamrana waad cabbaysaa qur'aankiina waad beeninaysaa laa tabraxu xataa ajlidak qaala fajaladtuhu xadda alxadda xaddiga marka ka bab الزجر عن الاkتiلاaf في القرآن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهma qاaل hجرت إلى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يوما rasuulka ilah baan kusoo kallahay hجرtu yani badkartu iyo غadwtu iyo waa isla wada m waan kusoo kallahay rasuulka ilaahi faqاala markaasu wuxuu yidhi qaala fasamca أصwاaتa رaجuلayn اkhتلفa في آية laba nin codkooda wuxuu maqlay aad isu khilaafsanoo midna u leeyahay sidaasay weeyaan midna ulsan weeyaay faharaja calayna rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa nagu soo baxay yucrafu fii wajhihi lgadab isaga oo wejigiisa laga garanayo inuu cadhaysan yahay faqaala markaasu wuxuu yidhi inamaa halaka man kaana qablakum biاkhtilaafihim fi lkitaab dadkii idinku horreeyey waxay ku halaagsameen khilaafka kitaabkooda isku khilaafeen isku khilaafina kitaabka ilahay isku khilaafina isku khilaafin marka qof waliba siduu u bartay haddii ha u akriyo qofna yaanu qofka kale baraaisa beeninin ilaan shay xaqoo ilaahay soo dejiyey inuu beeniyo marka ku halaagsanay mabaa suurooba taas marka waa arrintaas markii eh, ay dhici taas oo kale inay dhacdo laga baqay oo kii cusmaan radiallahu canhu u inuu masaaxib muwaxada dadka u sameeyo oo lagaga baxsaday mushkiladaas iyada عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قرآaنka أqriya ma اأتلفت عalayhi qلوبكم yani ma اتفقت عalayhi qلوبكم intay qلوubtiin isku mid tahay ee isku si aad u aqriyaysaan isku si aad u fahmaysaan qur'aanka aqrista faإida اkhتلفتm mar haddaad iskhilaaftaan faquumuu kaca muran iyo dood iyaa sii gelinayana dan xun idin jiranino meelo xun idinla gaarine oo arrin khatara aydan ku dhicine kolba haddaad isku khilaaftaan muxuu ahay qiraa'adii qur-aanka ad isku khilaaftaan ama macnihiisii fahamkiisa ad isku khilaaftaan kala taga laakiin ha ku murmin ha ku doodin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى kitaaب التفsير تفsير iyo تأwiil labadaas waa isku macno mid waliba شharxa weeyaan شharxidda la شharxo kitaabka ilaahay iyo تفsير iyo تأwiil labadaba lagu yaqaana baabu qwlihi تaعaalى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qiila لبني إسرائيل بنو إسرائيل baa waxaa lagu yidhi qaryadii مqadasada ahaydee la amray inay galaan ay ku dagaalamaan markii ay qabsadeen ay gelayeen ayaa loo sheegay aadaabta ay u gelayaan iyo kayfaday ku gelayaan markaasaa waxaa lagu yidhi udkhulu الbaaba albaabka gala albaabka qaryada ka gala sujadan idinkoo fooraro gala oo madax hoos dhigaya mutawaadiciin ah waquluu dhaha xiatun xia dhaha yani maqsuudunaa xiatun xiana waa dembi ridid ilaah waxaan kaa rabnaayo waa dembigood naga rido sidaa dhaha yugfar lakum khaطaayaakum waxaa laydin dhaafayaa dembiyaalkiinni baa laydin dhaafayaa fadakaluu fabadaluu way dooriyeen wixii la faray bay dooriyeen camalkii iyo ficilkiiba iyo qowlkiiba waa dooriyeen fadakaluu lbaaba albaabkii bay galeen yasxufuuna iyagoo ku siqaaya calaa astaanihim dhabadooda iyagoo ku siqaaya bay galeen markii idinkoo gundudo oo fooraro oo muxuu ahay raakiciina gala laga yidhi ayay dabada iyagoo ku siqaaya galeen wa quuluu waxayna yidhaaheen xabba fi shacra bay yidhaaheen halkii xibta ka dhaha la yidhi dee waxay dhaheen xinta xabba fi shacra suu sidaa xinta xaba fii shacra xinta xaba fii soo sida ku heeseeya ayay galeen marka waxay ka badaan yani cunta ilaah weydiisanayaan xaba fii shacra yani xubuub oo ku jirta jawaana timo ka samaysan ayaan ilaah ku weydiisanaynaa ba yidhahay halkii dambi dhaaf baan ilah ku weydiisanaynaa dhaha laga yidhi ba ilah cuntaan ku weydiisanaynaa ka yidhaahay cinaad bayna marka u gelayen sidaas baabu qawlihi tacaalى walaysa albiru bian ta'tu lbuyuut عن أبي إسحاق رضي الله عن أبي إسحاق qاal samictu الbaraءa bara بن caazib baan waxaan maqlay yaquulu isagoo leh kana الأnsaaru إidaa xajuu farajacuu markay intay xajyaan ay soo noqdaan xaggay ka soo noqdaan bay ansaarku waxay ahaan jireen lam yadkulu lbaaba guryaha iyago albuyuuta guryaha kuwaan geli jirin ilaa min duhuurihaa dhabarkeeda mooyaane dhabarkay guriga ka geli jireen mooyaane albaabka mayna kasoo geli jirin darbiga inta kasoo dhacan bay dhabarka kasoo geli jireen qaala fa jaءa rajulu min alanصaar nin ansaar ka mida ah baa yimid fadakla min baabihi albaabkiis gurigiis buu albaabkiisa kasoo galay faqiila lahu fi dalika arrintaasaa lagula hadlay yani arrintaasaa lagu canaantay fanaزlat hadihi اlaaya markaas aayadantadi soo degtay laysa albira an ta'tuu eh, اlbuyuuta min ظuhuuriha walakina albira mar khayr ma aha guriga inaad dabarka ka soo gasho waxba waxa wanaag oo ay ma jiro khayrku waxaa weeyaan waa qofkii xaraamta iska ilaalay wey tanuna xaraam ma aha caadadaasay lahaayeen marka ay goynaysaa aayadda baabun fii qawlihi tacaalaa rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta fiihi xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu waqad taqadama fi kitaabi alfadaa'il baabun fii qawlihi tacaalaa wain tubduu ma fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah can abi hurayrata radia allahu canhu qaala lama naزlat calى rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam rasuulka ilahi markay ku soo degtay lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض wain tubduu ma fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah fayغfiru liman yashaaء wayucadibu man yashaaء wallahu calى kuli shayin qadiir aayadaas markay soo degtay qaala faاshtadda dalika calى asxaabi rasuuli اllahi salى اlahu alay slam arrintaas waxay ku adkaatay dhib ku noqotay asxaabtii rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam radia allahu canhum see dhab ugu noqotayna marka waxaa weeyaan aayaddan waxay sheegaysaa wax alla wixii aad samaysaan ama aad waxaad muujisataan ama aad qarsataan ee naftiina ku qarsataanba ilahay waa idin xisaabayaa wain tubduu maa fii anfusikum haddaad muujisaan oo caddaysataan wixii naftiina ku jira qalbigiina wuxuu ku jira haddaad dibadda u soo saartaan aw tukfuuha amaad qarisaanba yuxasibkum bihillaah ilah waa idin xisaabayaa marka qofku doonana waa dambi dhaafaya qofku doonana waa ciqaabaya taasaa dhib ku noqota wixii qalbiga ku soo dhacaya kollay ku tahay haddii laysula xisaabtamaayo xisaabtamayo baa marka taasaa dhib ku noqotay oo taasna marka waxa u qaateen xadiidu nafsiga wax aan qofku aanu iraadadiisa aan ahayn oo qalbigiisa iskaga soo dhacaya baa jira taasna marka haddii laysu ciqaabayo inaan qof baxsanayaaba aanu jirin faأtw rasuula الlahi salى الlahu alay slm rasuulka ilaahay bay u yimaadeen ثuma barakuu calى rukab jilbahay ku fadhiisteen faqaaluu markaase waxay dhen ay rasuula الlah kullifnaa min alأcmaali ma nuطiq amaasha waxaa nalagu kallifo oo nala amray waxaan karayna waa nala amray alsalaaةu wالصiyaamu wاljihaadu wالsadqa waxyaalahaas o dhanba waa nala amro waana karaynaa waqad unzilat calayka hadihi اlaayaةu walaa nuطiquha aayaddan kadaa kuugu soo degtay oo mana karayna inaan ku camal falno faqaala rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilah qaala ahlu lkitaabayni min qablikum samicnaa wacasaynaa waxaad rabtaan inay labadii kitaabee idinku horreeyey dadkii lagu soo dejiyey yahuudiya nasaaro ahaa siday yidhaaheen oo kale inaad tidhaaheen oo ahayd samicnaa wa wacasaynaa waan maqlo waa diidnay inaad sidaad tidhaahaan miyaad rabtaan bal quuluu may waxaad dhahdaan samicnaa wa waatacnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir sidaa dhaa ilaahuu maqalay oo aqbalay ee noo dambi dhaaf dhaha qaaluu markaasi waxay yidhahdeen samicnaa waatacnaa rabbanaa wailayka almasiir sidii nebiga alayh salatu amray bay yidhaaheen falama qara'aha alqowmu raggii markay aqristeen dallat biha alsinatuhum carabkoodina ku jilcay oo marka si dhaqsa ah ay u aqriyeen faanzla allahu fii itriha yani bacdaha iyada gadaasheed buu ilahay wuxuu soo dejiyey aamana الrasuulu bima unzila ilayhi min rabbi wاlmu'minuun kullun aamana biاllahi وamalaa'ikatihi wkutubihi aadaas ilahay soo dejiyey rasuulku wuxuu rumeeyey waxa lagu soo dejiyey xagga rabbi lagaga soo dejiyey waa rumeeyey mu'miniintiina way rumeeyeen dhammaantoodba mu'miniinta iyo nebigooda waxay rumeeyeen mid walba wuxuu rumeeyey aamana biاllahi وamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih intaasoo dhan ba way rumeeyaan laa nufariqu yani iyaga oo leh bay rumeeyaan laa nufariqu bayna axadin min rusulih kala mayno kala mayno qof ah, rususha ilaah ka iyo qof kale kala mayno baxays aan qaarna rumayno qaarna aan beenino ma yeelayno saa ma yeelayno kulligood rususha ilaah iyo waan wada rumaynayna وqاalوا ربnaa وilayk اmصير sidaasna way yidhaaheen aadaasa marka soo degta oo ku ammaanaysa mowqifkii ay wanaagsana ay sameeyeen sameeyeenna korkulkoodii uu tusaaleeyey tusaalihii uu siiyey oo wuxuu u laqinay markay yidhaaheen uu ilaah ku ammaanaya xaadaas marka waa ammaan oo ilaahay uu ku ammaanayo falamaa facaluu daalika markay sidaa yeeleen ee nasakaha allahu tacaala ilaahay uu nasakhay aayaddaas iyada ah fa faanzla allahu caza wajalla ilahay wuxuu soo dejiyey laa yukallifu allahu nafsan ila wuscaha aayaddaas soo dejiyey naskiga hadda la sheegayo waa yani awdaxa allah ilaah baa sharxay weeyaan nasigu bimacnaa izaala xugun hore oo zuuliye ah ma ah hadda looma jeedo waa loo sharxayaay oo aayaddaas siday u fahmeen inaana ahayn waxa naftiina ku jira iyo haddaad muujisataan iyo haddii kaleba ilah waa idin xisaabayaa inaana se igu fahmeyna xadiidu nafsiga aan diyaan qofka aan u lahayn inaanu ku jirin ayaa loo caddaynaya laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha qofna ilaahay kuma kallifa waxaanu tabar u lahayn marka waxaa xadiidu nafsiga idaa qofka qalbigiisa kusoo dhaca khawaatifta qofka tabar uma leh min hayri iraadatihi min hayri tafkiirihi buu kusoo dhacaya laakiin wuxuu isagu awood u leeyahay waxaa weeyaan inuu calaa arrintaas inuu intuu rumaysto calaa darajati lisraar uu gaadhsiiyo oo go-aan ka gaaro haddiise wuxuu kolka qalbigiisa kusoo dhaca wixii xumaaha uu marka aanu isagu sii wadin oo aanu kusii fakirine oo isdhaafiyo oo is oo uu qalbigiisa ka kirkiro taasoo kamarka ilaah ixtaaj maayo laa maa kasabat wa calayha ma ktasabat waxay shaqaysatay leedahay wixii dembiaha galabsatayna waa leedahay rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'an ilaahu ha noo qabanin haddii aan ilowna amaan gafno hanoo qabanin qaala markaasu rabbi wuxuu yidhi nacan aabudi waa kalena qad facalku waan yeelay ducooyinkaas marka aynu ku soo marray xadiidkii muxuu ahaaye horaha eh, ayn kusoo maray ee eh, nebiga alay sala slam markii u saarayn jiray uu ku yidhi eh, xarf alla xarfkaad akridaba waa lagu waa lagu siinayaa kii markaas kaluu lamid yahay marka kiibuu sii sharxayaaba rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa oo akhta'naa markay intay soo degtay akriyeen ayuu ilaahna yidhi nacam waayahay idiin qaban maayo waxay gaf marka aada u samaysaan ama ilowdaan idinma qabanaayo ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما xmلته على الذينa من qبلna صrna wa xمliga ثقيilka ah ee aana keri karin ayna lala dhaqaaqi karin kaasaa la yidhaahaa ilaahu hana dul saarin awoodda yada wax ka culus oo takaaliifa ilah hana dul saarin siaad ummadii hore u saartay ummadihii hore waxyaalihii la saaray ee ahaa inay islaayaan iyo naftooda dilaan iyo iyagoo meeshii ay ka gaadho nijaasay ka gaadha inay iska gooyaan la amri jiray iyo waxyaabaha noocaasoo kale aad u culcuslaa ummadii hore aad taagtay ilah waana saari qaala nacam waayahay buu yeelanayay rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bih waxaanan awood u lahayna ilah waana saari qaala nacam wacfu cannaa waqfir lanaa warxamnaa anta mawlaana fansurnaa cala alqowmi alkaafiriin qaala nacam suuratu aali cimraan باب في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحي أغريه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات المحكمات هي المحكم waxa la yidhaha wax mudqalka ahe zawaal aqbalaynin baa la yidhaahaa kan halkana waxaa laga wadaa shayga waadixa ahe macnihiisa waadix iyo ee la garanayo aayadaha qur'aanka waxaa ka mid a aayado waadixaad oo macnahooda la fahmaayo hunna أم lkitaabi hunna أصل lkitaab kitaabka asalkiisana iyadaa oo muclankiisa iyadaa aho inta kalena iyadaa qasifo sharaxda wa ukaru mutashaabihaat kuwo kaloo waxaa ka mida mutashaabihaada yani aqbasha dhowr macno iyo waxyaa aqbasho macnahooda umuud uu ku jiro oo waadix aan ahayn oo kuwaa kale ee muxkamaadku haysa sirayaan kuwaasuna waa ka فأما الذين في قلوبهم زيغ faytabicuuna maa takaabaha منه kuwa qalbigooda qallooc uu ku jiraayo xuma uu ku jiraayo waxay raadsadaan kuwa mutashaabiha ah ayay raadsadaan oo marka muxuu ahay macna iyagu muxuu ahay maqsuudkooda ah oo qarad iyagu ay leeyihiin waafaqsan lafdiguna ugu suubado haddii lafdiga mujarada la qaafo u suuban lahaa laakiin aayadihii kale ee muxkamaadka ay sharxayo ayna ula noqonaynin kuwaasay raadsadaan sidii kuwii kula dooday nebiga calayhi salaatu wasalaam uluhiyatu ciisa kula dooday ee kelimad alle weeyaan iyo ruux alle weeyaan iyo alfaadaas soo qabsadeen ee marka aayadaha kale ee cabdi inuu yahay cabdi ilaahay uu yahay o ilaahay sidaa u abuuray iyo iskaga leexdeen bay alfaad lafdi qarabkooda iyagu ay rabeen mxaa ay moodayaan inay tusinayaan oo haddii aayadaha kale marka ay sharxayaan ay ka jaridaanna marka kuwa suuban lahayd lafdiga sila isaga suuban lahayd kuwaasay soo qaadan jireen marka kuwaas oo kale bay marka dadka qalbigiisu faasidka yahay alfaadda sidaas oo kale abay raadsadaan ee hal macno wax ka badan ixtimaalaysa aayadaha kale ee sharxaya ee iyagu sariix macnaha ku ah marka waa ka tegayaan kuwaasay raadsadaan fayattabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiغaaءa alfitnati wa ibtiغaaءa ta'wiilih fitna raadin iyo awilaan awilaan oo macnihii lafdiga macnihiisii uu tusinaya ay ka sarfiyaan oo macnaha iyagu ay iyagu rabaan oo qalab gaar ay ka leeyihiin ay ku awishaan iraadadii daraaddeed baysa u yeelaan wamaa yaclamu taawiilahu ila allah waraasikuuna fi cilmi yaquluun aayaddan kada markaas meesha lagu joogsanayo laba sidood baa labaduba ku bannaantay oo labadaasna macni ku khilaafayaan wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah inta halkaa la isu taago waraasikuuna fi lcilmi jumlo kale laga dhigo iyo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waraasikuuna fi lcilm intaa la isu raaciyo markaa haddii sidii hore waxay noqonaysaa shay ka mutashaabi ah macanihiisa alle un baa yaqaanaa alle mooyaane marka wax kaloo yaqaanaa ma jiro dadka ahlucilmigiisa way rumaynayaan dhammaantood way rumaynayaanoo ilaahay bay u wakaalanayaan camalkiisa haddii marka la xiriiriyana marka waxay noqonaysaa raasikiinta iyo ilaah keliya un baa yaqaanaa shayga mutashaabih ah dadka raasikuuna yani asaabikuuna kuwa ku xidhidaystay cilmiga ku xidhidaystay weeyaane daarisiinta ee cilmiga mutacamiqiinta ee kuwa aldarsiy fusuuq macnihiisu waa fuduud wixii ku sugnaaday ee ku xidhidaystay ee aan wilitaan aqbalin yaa fusuuq la yidhaah siduu nin shaacirabaa wuxuu yihi haweeney oo jaalaha soo ka hadlaya buu wuxuu yidhi laqad rasqat fi اlqalbi minii maxabatun midayra abat aayaatuha an tagayara rasqad yani sabata qalbigayga waxa ugu sugnaaday oo ugu xindaysay haweenaydaas jeclaan jeclay aan duulaynin marka kuwa ku celidaysay cilmiguna yaquuluuna waxay yidhaahaan aamanaa bihi waan rumaynay kullu min cindi rabbina dhammaantii xagga rabbiga iyuu ka yimid wamaa ydakaru mana waanaqaatu ilaa ulilbaab dadka caqligala mooyaane dadka caqligalo mana waanaqaat qaalat caaisha waxay tihi kolkuu nabigu alayh salat aayaddaasu aqliyey faqaala rasuulu lahi sala la sl markaasu rasuulka ilahi wuxuu yidhi idaa ra'aytum aladiina yattabicuuna maa tashaabaha minhu kolkaad aragtaan kuwa raaraacaya ee qur-aanka ka soo burburanaya midka kuwa mutashaabika ah aayadaha mutashaabiha ka soo guranaya kuwa muxkamka iskaga tegaya faulaa'ika aladiina sama allahu caza wajal kuwaasu waa ku ilaahay sheegaya xadaruhum iska ilaaliya qalbigoodu faasid weeyaan marka qur-aanka waxaa weeyaan wixii macnihiisu qofka uu ka ishkaal galana inuu wax kale u fasira aayad kale fasiraysa uu waayana inuu muxuu ilaahay xukunkiisa u eedo u fasho wixii aayadaha waadixaana macnahooda uu ku camal falo dee marka qofkii marka fasaad ku jiraate qalbigiisu faasib yahay shaaciraa mutashaabih abuu qur-aanka kasoo buranayaayo oo macna isagu uu rabo oo qalad gaar uu ka oo hawaan nafsigiisa ah oo qur-aanka ku dabaqaya qur-aankiiba u quduucinaya siduu isagu rabo ninkii sabiiq ibni xisli nin la odhan jiray buu cumar garaacay ninkaasuna see runta ah mutashaabiha uu isagu tatabacayo raacayo waxay ahaayeen adkaadda qariibada qad qariiba ahoo aan ya camaliyanaaba aan ahayn ayuu odhan jiray macnihiisu muxuu yahay aa macnihiisu muxuu dadka ku lugoyn jiray markaas qof ku warhelay buu karaa ah. wadaariyaati darwan maxaa looga jeeda aldaariyaati darwan alxaamilaat wukran maxaa looga jeeda aljaariyaati yusran maxaa looga jeeda waa aayado marka noocaas oo kale oo ilaah ashyaa uu tafsirinayo uu ku dhaaranayo oo haddii la qaato inuu ashyaa uun makhluuqaadka ilahay ka midoo waaweyn ay yihiin oo ilaahay uu ku dhaartay la iska rumeeyo waxba dhibaato keeneen waxaas isku suqlin jirin oo ayadaha camaliga ee laga rabo marka muyana isku suqlin jirin kolkaas ninkaa markuu ka warhelay marka lagu kacay qawluhu tacaalى laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima atow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafxaluu falaa taxsabanahm bimafaazati min alcadaabi walahum cadaabu aliim can abi saciidin الkudriy radي allahu canhu أن رجuلا من المناaفقين أن رجاaلا من المناaفقيiنa في cهdi رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه نبgu عليه الصلa sلم markuu duulaan aado bay ka hari jireen وفرxوu waxay ku farxi jireen بمqعdihim kaharitaankoodii khilaafa rasuuل اللahi صلى اه عليه وسلم يعني baعda rasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay oo baxay harintay ka hareen dagaalka ayna ka qayb gelin ayay ku farxi jireen faidaa qadima rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi markuu soo galo soo noqdo ictadaruu ilayhi way u cuub daaran jireen wa waa dhaaran jireenoo beenbeen bay ku dhaaran jireen wa waxay jeclaysan jireen an yuxmaduu in lagu ammaano bimaa lam yafcaluu waxayna samaynin oo beenbeenta ay ku cudur in loogu mahadnaqo oo si fiican baad yeesheen oo marka sabtaasi sabtaasaan ku hadnay waxaasan hagaajinayna oo kilaabaan yeelayna oo waxyaalaas yidhaahaan waa in marka laga rumaysto oo loogu mahadnaqo yay jeclaysan jireen fanazlat markaasay soo degtay laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima atw bima atw yani waxay la yimaadeen ha u malaynin nimanka ku farxaya waxa ay sameeyeen ee haritaanka ay rasuulka ilaahi ka haleen iyo cudurtaarka beenta ay la yimaadeen wayuxibuuna jecel an yuxmaduu bima lam yafcalu waxayna samaynayna in lagu ammaano jecel falaa taxsabanahum bimafaazati min alcadaab yani bimanjaati min alcadaab cadaab inay ka nabadgelayaan ha u malaynin walahum cadaabun alim cadaabkana kulbaysiiyey sidaasu marka abu saciid alqudri radi allahu canhu ku fasiray ibnu cabaaskiisana waa arkaynuba can xumayd ibni cabdiraxmaan ibni cawfin ana marwaana qaal marwan ibna xakam markuu amiiru madiina ayuu ahaan jiray goorta damar waa ka noqday waa amiir muminiin buu gudogaaban noqday wiilashiisana markii dambe in muddaci waabiyagin xooga sii way marka kolkuu amiiru almadiina ahaa yuu wuxuu ku yidhi idhab yaa raafic raaficow tag libawaabihi raafic asl waa bawaabkiisii waabihiisii buu ku leeyay hadalka idhab ila bni cabbaas ibni cabbaas u tago faqul waxaad dhahdaa lain kaana kullu mri'in mina hadduu yahay qof kastoo naga mid ahoo farixa ku farxay bimaa ataa wuxuu la yimid وaxaba jeclaada an yuxmada in lagu ammaano bimaa lam yufcal waxaanu samayninba qof kastoo sidaa yeelaba haddii uu yahay mucadaban mid la cadaabaya hadduu yahay lanucadabanna ajmacuun dhammaantood waa la cadaabay aayaddaas marka cumuumkaas u qaato qof alla qofkii sixadaa la yimaada wuxuu muxuu wuxuu sameeyaba ku farxa waxaan samaynina in lagu ammaano jeclaadaaba haddii la cadaabayo dhammaan waana la cadaabaya sidaa ku dhee buuhi ibn cabaas faqaala ibnu cabaas ibn cabaas baa wuxuu yidhi maa lakum wali hadihi اlaaya maxaa idinka idinkaga jira aayaddan tada idinkii aayaddan maxaa idinkala dana inamaa unzilat hadihi اlaayatu fi ahli اlkitaab ahlkitaab baa lagu soo dejiyey uma tala ibna cabaasin ibn cabaas baa wuxuu aqriyey وإd أخذ الله ميثاq الذيina uuتوu الkتاaب لتبيننه للناaس ولا تكتموuنه aيaddaas aيadii aيadda ka horreysay u akriyey الآية وتلا بن cabاaسin haddana iبن cabاas weliba wuxuu akriyey laa تxسبنa الذيina يفرحوuna بma أtوا ويحiبوuna أn يحمdوu بma lam yfعلوu saasuu marka akriyey marka ahlu kitaabkii qarin jiray cilmigii kutubihii ilaahay hore uu ku sheegay ee ballanta adag lagaga qaada inaanay qarinin oo cilmigaana ay ka mid yahay usaabkii nebiga عalayه الصلاaةu وaسلاaم qarin jiray oo wax beena intay nebiga u sheegaan inay waxaas beentaas u mahadnaqo oo jeclaysan jiren oo inay wax kunoo xaqa u sheegeen oo gallad ay ku leeyihiin nebiga inay ka dhaadhiciyaan rabay kuwaasay kusoo degtay buuley qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi sa'alahum الnabiyu salى الlahu عalيyه wasalam can shayin nebiga wax waraystay fakatamuuhu iyaahu way ka qariyeen waأkhbaruuhu bigayrihi wax kale u sheegeen fakharajuu waa baxeen waqad arawhu iyagoo tusiiyey an qad akhbaruuhu bima sa'alahum canhu wuxuu weydiiyey inay uga warrameen iyaga oo dareensiiyey wastaxmaduu yani alabuu minhu an yaxmadahum bidalika ilayhi arrintaas marka inuu ku ammaano lagu abaalnaqana way ka dalbeen nebiga calayh isalaatu wasalaam wa farixuu waxay ku farxeen bimaa atow waxay la yimaadeenoo min kitmaanihim iyaahu arrintii ay ka qariyaan ah maa sa'alahum canhu u weydiiyey ibn cabaasna nusuulkaysinoo ku tagtay abu saciid alkhudrina iyadana ku fasiray marka siyaaqu aaya sida ibn cabaas ku fasiray ayuu ayidaya aayadda iyo aayadda ku horeysay iyo inay isla socdaanoo marka sida aayadda horeba usoo aqriyay ibn cabaas inay labada aayadoo subshay keliya su ka warramayaan oo ahlu kitaabka warramayaan laakiin maca dalika abu saciid alqudri kiisiina ma ankinayso aayadaha siyaaqooda ha ku socdo ahlu ku socdo laakiin cumuumkooda inuu kayrina soo gelayo ma amkinayso marka waxay ka suurowday inay labada xaalaba ay waqti ku dhodhowtay in axwaal jirtaa ayado noocaas oo kale ah axwaal ku dhodhow oo qaab mutaqaaribaa ah dhacday inay qur-aan ka wada jawaabaya uu yimaado soo dego waa jirtaa oo marka nin xaal weliba waaqica unu ka sheekeeyo waaqicada waan ahay tanana waa dhacday ayaduna inta waa ka wada kana taasuu sheegay kana tanuusa marka hadda ibn cabaas waxaa ka muuqata hadalkiisan kale inuu ku eh, khasisayo aayadda sabab nuzuulka inuu khasisayo nimankaasay ku soo degtay laakiin nimankaan ku soo degtay nimankaas ma iyagay ku khaas tahay mase iyaga iyo qayrkoodba waa waa keenaysa sida macruufkee la yaqaano ee marka waxaa waay jamaahiiru cilmi usuul ay qabaan waxaa weeyaan eh, aayadda sababnuzuulkeedu ma alcibratu bicumuumi lafdi laa bkhusuusi sabab la yidhaahaa marka waxa uu marwaan uu dareemay naftiisu waa jiraa waa ka jiraa oo qof alla qofkii ninkaa shabaha ninkaa qofkii shabaha ee muxuu ahaaye waxaanu samaynin in lagu abaal noqo doona wixii dembi uu sameeyena ma wixii fiican uu sameeye maa wixii dembiyahu sameeye qofkii ku farxa eena waa loo ciqaabaya nimankaas dembi bay sameeyeen dembigay sameeyeen bayna ku faraxsanaayeen oo kufurka ahaayeen oo waxay ku kaanayeen sida wasaaqda qaar badan ay sameeyaan oo sidii xadiidka aynu ku soo marray wixii habeenku uu sameeye qofkii u sameeyey ku farfaxayo ku kaanayo oo xadka uga sheekaynayo laakiin fiiclan dembi weeyaan oo aadan kale madmuunkeeda waa soo gelaya suuraة النساء baabu qwlihi tacaalى وin خفتm anlaa تqsiطuu fi اليتاamى وqwluhu ystftunaka fi النساء عan curwaةa bn الزbayr أnhu sأل caaئiشhaةa رadي الله عanهm عan qwlihi عزa وجل وin خفتm anlaa تqsiطuu fi اليتاamى faاnkixuu maa طاaba lakm min النساء mثنى وثuلاaثa ورباح aayadaasu wareertay aayaddaasa macnaheedu ka wareeray oo garan waayey waana ficlan waana aayad mushkil bay noqon lahayd aayadda haddaan sabab nuzuulkeedaan loo kaashanin waa marka aayadaha ay aad iyo aad ugu waadix eh, ugu noqonaysa weeyaan eh, qur-aanka haddii aan sunnada loo qaadanin inaan macanihiisa la fahmay isagoo mujarad un qofkay faafaa aayaddan kada jumladeeda hore jumladeeda dambe wax munaasaba oo ka dhaxaysa oo daahiri ma jiro insabtum an laa tuqsituu fi lyataama haddaad ka baqdaan inaad u garsoori weydaan xaq siin weydaan addoommada fankixu maa taaba lakum min anisa wixii aad rabtaana haween iska guurguursan maxaa iskaga xidhan agoonta garsoorkeeda iyo haween guurguursa raasha marka la feeriyo taas marka curwat ibnu zubayr wuu garan waayo fankixuu guursada maa taaba lakum waxaad jeclaysataanee idan xalaalaha guursada oo min anisa haweenka ama sinnaha awo ulaata warubaac u guursada aayaddaas marka macnaheedu fahmi waayo lamana fahmi karaan marka qofka aan sabanuzuulkeeda iyo caadaadka carabta iyo aan aqoonin ayaalaasna aad bay uga qayb qaataan qayb weyn uga qaataan qur-aanka macaaniisa fahmkiisa sabanuzuulka iyo taqaaliidii iyo carabtii iyo dhaqankoodii iyo caadaadkoodii iyo sugaantoodii iyo diraasadoodu aad bay uga qaadataa uga qaata qur-aanka macaaniisa fahmkiisa E, qaalad markaas waxay tihi yabna akhi yabna uktii iyalyatiima agoon weeyaan agoonnada ay ka hadlaysaay waa nooc gaara ah gabdhaha agoommada ah ee rag ilma adeeradooda oo xagna geya e, iyagana wax ka xigaana aanu jirin ay koriyaan kuwaas way kuway ka hadlaysa agoomoo dhan marka maaha iyalyatiimatu agoonta weeyaan takuunu fii xijri weliyiha weligeeda laftiisa ku jiraysa aan weligeed uu korinayo tashrakuhu fii maalihi xoolihiisa la wadaagaysa fayucjibuhu maaluha wa jamaaluha oo jeclaysanaya quruxdeeda iyo mxua maalkaadu jeclaysanaya oo gabadhin adeerkiisaoo agoona isagu uu soo koriyey maalna aabbaheed uga dhintayna waa leey waana quruxsan tahay marka wax ka xigaana ma jiro maalkeeda iyada ina isku qaatu rabaa xaqeeda iyana ma siinayo meher ma siinayo waa iska guursanaya maalkiina waa ku qaadanaya taas weya weeyaan fayuriidu waliyuha weligeeda wuxuu doonaya in taزawajaha inuu guursado min bغayri an yuqsita fii sadaaqiha ina isagoon u garsoorin meherkeeda aan u garsoorin meherka naagaha kale ku guursan lahaa aan siinin ayuu guursanaya wa fayucطiha wuxuu siinayaa uu siiyo yani inuu siiyo mila ma yucطiha غayruhu qof kale wuxuu siin lahaa kuwan sidaa yeelin iyo guursanaya fanuhuu waxaa laga reebay an yankixuuhuna inay guursadaan ilaa an yuqsiquuhunna inay uga koraan mooyaane oo xaqooda u buuxiyaan mooyaane marka kolka macnihi wuxuu noqonayaa gabdhaha agoommaha ah ee idinku korisaan ee weligoodii aad tihiin haddaydaan xaqoodii siinaynin iyaga iska dhaafoo naagihii kale akaan guursada kolkaas macnihii mustaqiim ba kolkaan noqonaya iyagana raggii kale raba u daaya idinkuna naagihii kale akaan daaya ilaa an yuqsiquu lahuna wayabluguu bihinna أعlى sunatihina yani aclىa caadatihina min aصabاq caadadooda mujtamaca lagu yaqaano ta ugu sarraysa ee meerkoodaa inay gaadhsiiyaan mooyaane inay si kale aan u guursanayn taas marka mid weeyaan waumiruu waxaa la faray an yankixuu inay guursadaan maa taaba lahuna min الnisaaءi siwaahuna haweenka kale ay guursadaan ayb kolkaas taasu suura ay suura kalea marka jirta iyaduna cagsigeedaho ee waxa weeyaan kolka gabadha hadday foolxun tahay maalna ay leedahay oo aanu kabin quruxdeedii aanu u bogin maalkiina aanu sii daynaynin hadduu nin kale guursada maalkii ula tagaayo foolkaasu marka wuxuu yeeli jiray kale waa ka xallimi jira isnama guursan marka aayaddu labada nooc baa rariba bay isticmaashay raribana labada macno bay ku tilmaataa labadaas nooc marka waa laga nahay si ayna rabin ee quruxdeeda ayna u bogin maalkeena qofkay doonaa ha ku guursadee inay sii daayaan si quruxdeeda u bogaanna haddayna xaqaydi siinaynin iyadana ay faraha ka qaadaan qaala curwatu qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha marka waxay tihi uma ina annaasa istaftau rasuul allah aayaddii dambe marka yastaftunaka qul illahu yuftiikum eh, yastaftunaka fi nisaa qul illahu yuftiikum fiihina wama yutla calaykum eh, aayaddaas kale marka haddana fasiraysa caaisha radia allahu canha uma ina annaasa istaftaw rasuula اllahi salى allahu alيه wasalam bacda hadihi اlaayati bihina haweenkii ayay ka waraysteen oo haweenka agoonta ah ayay muxuu ahay ka waraysteen nebiga alayh الsalaatu wasalaam faanzl allahu caza wajala ilah baa marka wuxuu soo dejiyey yastaftuunaka fi الnisaa haweenkay kujo kaaga dalbayaan haweenka agoommahay ah qul illaahu yuftiikum fiihina waxaa tidhaha alla idin fidiyoonaya haweenka arrintooda idinku fidiyoonaya iyo وmaa yutlىa عalaykum waxaa korkiina lagu aqriyayo fi yataama الnisaءi اlati laa tu'tuunahuna ma kutiba lahuna yani min almuhuud aydan siinaynin waxaa loo qoray ee xaqooda aydan siinaynin watargabuuna an tankixuuhuna si an targabuuhuna oo an an tankixuuhuna aad nacayseen inaad guursataan aad nacayseen ama inaad guursataan aad jeclaydeen aayaddaasuna waa idin fiyoonaysaa ilaahna waa idiin sheegaya aayaddaasuna waa idiin sheegaysa horey laydinku soo dejiyey marka aayaddan aayadda ka horreysay marka ilaah aayaddaas ku xawaalaynaya aayaddaas ku xawaalaynaya haweenka agoomma ee noocaas oo kale ah aayaddaasaa ka hadashay oo uu ilaah leeyahay in xubtuma laa tunfiqu fi lyataama fanfiqu maa taaba lakum min anisaa ee haddaad gabdhaha noocaas oo kale inaydan ah, xaqooda siinaynin haddaad dareentaan faraha ka qaadoo rajul kale u daaya idinkuna naaga kale iska guursan caaisha waxay tidhi wاladii dakara allahu ninkuu ilaah sheegay annahu yutlaa alayhim calaykum fi lkitaab aayadda uu sheegaya aayaddaas waa idin fiyoonaysa uu leeyahay alaayaة اlأulى alati qaala allahu fiiha wain kuntum an laa tuqsituu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min الnisa waa aayaddaas aayadda ilahi aayaddaasna waa idin fiyoonaysaa qaalat caaishaةu radi allahu canha waqwl اllahi tacaalى fi اlaayaةi اlأkrى aayadda kale ee ilaah uu ku leeyahay watargabuuna an tankixuuhunna taasna waxaa weeyaan ragbatu axadihim can yatiimatihi nacayb can hadday raqibo can ka daba dhacda aad aragtaan waa bimacnaa kariha rabqatu axadihim yani karaahiyatu axadihim midkood nacaybkiisii can yatiimatihi agoontiisii u nacayay weeyaan kolkay ayna qurux lahayn allatii takuunu fii xijrihi xiina takuunu qaliilata almaali waljamaal markay maal daran tahay maal yar tahay ama qurux daran tahay ama intay maal badan leedahay ee qurux daran tahay tannuhuu an yankixuu inay guursadaan baa laga nahiyey maa rabibuu fii maaliha in maalkeeda jecel yihiin wa jamaalihiya quruxdeeda min yataama الnisaa ilaa biاlqisطi min ajli ragbatihim canhunna siday kolkay qurux baran yihiin ba ay u nacayaan baa marka waxaa laga nahiyey kolkay qurux baran yihiin inayna guursan ilaa inay eh, xaqoodasiinayaan mooyaan markay qurux daran tahay oo ma aada guursateen hadda hadda quruxdeeda aad ugu muugta aad guursanayso xaqa allahu tacaala baabu qowl baabu qawlihi tacaala waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf can caishaةa radia allahu canha fii qowlihi caza wajal waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf yani maalkii agoonta ayaa laga wadaa dadka awliyaa-ulyataama ayaa aad ula hadlaysaayo markaasuu ilaah wuxuu leeyahay man kaana ganiyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf qofkii eh, agoonta korinayay ee agoontuna maalka ay lahaayeen maalkeeda uga shaqaynayay hadduu isagu maal uu kaga taabsooma leeyahayna ha iska ilaaliya agoonta maalkeeda haddaanu maalka ku filan aanu lahaynna maalkii agoonta ku intifaaco ha cuno laakiin si macquula oo aan arjud lahayn hau mashquulsado kolba hadduu isagoona u dhaqaalaynaya maalkooda udhaqaalanaya waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf qaalat unzilat waxaa lagu soo dejiyey fii waali maali lyatiim qofka maamula agoonka maalkiisa maamula alladii yaquumu calayhi marka yani u maamulaya uga shaqaynaya wayuslixu hagaajinaya إida kaana muxtaaجa an yaأkula minhu hadduu u baahan yahay inuu si macruufa laga cuno ayaa loo baneeyey baab fii qowlihi tacaalى فma لكم في المناaفقيiنa فئتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد أحد buu u baxay نبga عليه الصلاaة وسلام dagaalkii أحد فرaجaca ناaس miman kana maعahu waxaa soo noqday naas dad oo kuwii la socday ka mid aha baa soo noqday boqorkuu cabdullaahi ibnu ubay uu jeeskii sulkii la soo noqday ayuu marka qaar soo raaceen fa kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalam fiihim firqatayni laba qaybood bay u kala qaybsameen qaala bacduhum qaarkood waxay dhaha naqtuluhum waan laynaynaa munaafiqiin weeye aan layno wa qaala bacduhum laa mayayn aan laynin fanazalat markaas aayaddan soo degtay famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adl allahu aayadaas marka munaafiqiintii cabdullahi ibn ubay uu la soo noqday taas aayadina kusoo bab في qwله تaعaaلى وmن yqتل مؤمiنا متacمدا عن سعيid بن جubayr qاal qultu لبن cabاas iبن cabاas baan waxaan ku idhi aliman qatla مؤmiنا متacamida min tوبة qofkii qof mumina dila ee camdi u dilaayo tooba miyuu leeyahay qaala laa ma yajuuz qaala fatalawtu calayhi hadihi alaayata alatii fi lfurqaan aayadda suuratu furqaan ku jira kitaabaan ku akriyey ee odhanaysa waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq ilى aakhir اlaayaat waxay sii wadaba ilaa man taaba bay aayaddan marka odhanaysa ilaa man taaba وaamana وcamila camala صaalixا fainahu yatuubu ilى allahi mataaba taasaan marka ku akriyo marka shirkigii iyo zinadii iyo qatligii iyo wixii inta kusoo dartay ayay tuuba ka daba keentay marka inay tuuba leeyahay ayay keenaysaa aayadda suuraة الnisaana mukhlf fi naar inaad sheegaysaa waman yqtl mumina mutacamidan fajazaa'uhu jahannmu khaalidan fiiha taasu marka ibn cabaas qaala markaasu wuxuu yihi hadihi aayat makiya nasakathaa aayat madaniya an aayad makiyaa weeyaanoo waxaa nasakday aayad aayadda sida madaniyadaa nasakday oo ah man yqtl mumina mutacamidan fajazaa'uhu jahannmu khaalidan fiiha ibn cabaas marka sidaasu soo kujiray sidaas u qabay waa ka noqdayna waa la yidhaahaa waa ka noqday afarkii waa ka noqday waa la yidhaahaa laakiin sida raajixa bukhaari iyo muslim labaduba ay sheegayaan waa ibnu cambaas sidan haysan jiray oo kugen jiray qofka muxuu ahaye qof mu'mina camdi u dilaayo tawba lagama aqbalayo muqallad fi naar naarba u waajibaysa yani naarba u waajibaysa naarbu galaya sidaasuu isugu kugen jiray laakiin jumhuur صaxaaba wغayruhum sida ay qabaan waa aayadan kale mxu ahay aayadan kale inay mansuuq ahayn aayat qur'aan inay mansuuq ahayn tawbadu laakin tooba kama hadin tooba ma ayna xasuusin aayat qur'aan oogay sheegtay marka aayaddu aayadda waa qayilaysa oo siday labada aayad mooyaane ma nasaxayaan marka toobada waa ilaahay waa aqbalaya qofka saxiixa sida xadiidkii labada ninkii boqolka nin dili jiray ba ilahay ka qoomata toobada marka waa la aqbalaya bab في qwله تaعaaلى وlaa تqulوا لmن أlقى إليكم السلام lsta مؤمنا عن iبن عabاس رضي الله عنهma qاaل لقيa ناaس من المسلمين niman muslimiinta ka mid ah waxay la kulmeen rajulan fii gunaymatin lahu tasiiru ganam nin oo ari yar oo kiisa haystay ayay la kulmeen ninkaas caamir ibn aqbaq baa la odhan jiray ninka baadi u ahaa kooxinoo yar buu meel ku haystay marka jeesh nebiga alay salaat wasariya uu diray baa la kulantay waanu islaamay ninkaas muslim buu ah faqaala markaa iyaguna inuu muslim hafkara mayna galeen faqaala markaasuu yidhi assalaamu calaykum asalaamu calaykum ba marku assalaamu calaykum yidhi raggii badankooda iska daayo inuu u garteen faakhaduuhu waa qaadeen oo qabteen waa dileen min raggii ka mid ah mucallim ibnusabaaba la ohan jiray ninkaasaa dilay oo dakana horeo ka dhaxaysay yuu u dilay iyo xoolaha kale inuu ku qaatiy wa akhaduu tilka alqunayna arigii yaraana waa qaateen fanazalad markaasay soo degtay walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina tabtaquuna carada alxayaati dunya facind allahi madaalimu kaiira kadalika kuntum min qablu kuman allahu calaykum aayadahaas canaanta ah ayaa soo degay wa qar'a cabaasin asalaama man alqىa ilaykum asalaama iyo asalam labada aayadood meeloona qiraadiisa salam markii la yidhaahna waa sulxiga iyo heshiis iyo nabadda weeyaan qofkii idinla nabda ha dilina salaam marka la yidhaahna marka iyaduna waa salaamta asalaam calaykum baabun fii qawlihi tacaala wain imra'atun kaafat min bacliha nushuuzan aw icraadaa nushuuz macnaha luqa waa irtifaac nafsi marka murtafca baa nasji la yidhaahaa marka hadda shaarcigana mufid waxaa la yidhaha islaamka haweenaydu ninkeeda ay diido waa islaamka ninkan marka sida wa ninkii hadda haweenaydii waxay ka hadlaysaa mas-uulka raggay ka hadlaysaa ninkii haweenaydiisii aan dan ka lahayn oo aan rabin hadday haweenaydiisi aragto inaanay inaanu rabin oona niyaad aan u haynin siday yeelayso can caaishata radia allahu canha fii qawlihi tacaala wain imra'atun kaafat nushuudan aw in imra'atun kaafat min bacliha nushuudan aw icraada haddii haweenay ka baqdo ninkeeda xaggiisa uga baqdo muxuu ahaaye kaboolidu ka boodayo oon hoos usoo eegaynin ama jees uu ka sii jeedo hadday ka dareento aayaddaas qaal waxay tidhi naزlat fi اlmarأaةi takunu cinda الrajuli falacallahu laa ystakfiru minha yani ijmaackisaadigiyo inaanu ijmaaceedii inaanu badsanaynin auna qalbigu haynin taasi ku soo degtay watakunu lahu suxbatu wawalad ay mxuha saaxibnimadii hore iyo qadimayaa soo dhaqan ay soo wada dhaqmeen iyo ilmana ay u leedahay fatakrahu an yufaariqaha inuu furana nacaysa taas kusoo degtaa matalan inay da'weynaato ilmo badanna ninkan u soo dhasho oo dadka reerka aanu kala maarmaynin marka ninkan ay aragtay marka kol hadday da'weynaatay inaanu helin marka kolkaas hooyadeedii waxaa ninkeeda gudaha siinayso oo kula tirsanayso oo maaga kale kalfata iska guurto aniga reerkayga iida ilmahayga iyo hayga erge hadday sidaa kula hediso marka inay leedahay halku naaga kale qaba leedahay anigu waxbaba hay iman xaggaga ha imaanin marka iida carruurtayda iyo hawlahayga iyo waxayga iida سورة المائدة باب في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم wuxuu u baab yahay aayaddaas oo ka mid ah suuratu lmaa-ida alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma maanta ayaan akmaltu idin dhammaystiray lakum idinka diinakum diintiinni can taariq bni shihaabin qaala ninkaa taariq ibnu shihaab la yidhaahdo waxa uu yidhaahday jaa'a rajulun min alyahuudi ilaa cumar nin oo yahuudi ah ayaa cumar u yimaaday fa qaala wuxuu yidhaahday yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodow aayatun fii kitaabikum taqra'uunahaa low calaynaa nasalat macshara yahuudin aw macshara yahuuda latakhadnaa daalika alyawma ciidan wuxuu yidhahday aayatun aayad oo fii kitaabikum kitaabkiina ku jirta oo taqra'uunahaa aad akhrinaysiin low calaynaa nasalat haddii ay nagu soo degi lahayd annaka macshara yahuudin yahuudda dadkeeda haddii ay ku soo degi lahayd laittakhadnaa daalika alyowma maalintaas oo ay soo degtay ayaan ciidan ka dhiga lahayn maamuus aan aayaddaas ku maamuusayno sharafta weyn leh qaala wuxuu yidhaahday cumar wa ayu aayatin waa aayaddee aayadda oo aad sidaas u qadari lahaydeen haddii ay idinku soo degi lahayd waa tuma qaala yahuudigu wuxuu yidhi alyawma maanta akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina aayaddaas weyuu yidhaahday yahuudigii oo suuratulmaa-ida ku jirta alyawma maanta ayaan akmaltu idin dhammaystiray lakum adinka diinakum diintayni wa atmamtu calaykum aan idin dhammaystiray waa isla dhammaystirkii un weeye taqriiban nicmatii nicmadaydi ayaan maanta ayaan idinkugu dhammaystiray wa radiitu lakum alislaama islaamkiina waa idinkugu raadi noqday diinan min diinin xagga diin ahaanna islaamkii ayaan idinkugu raadi noqday fa qaala cumar wuxuu yidhaahday innii anigu la aclamu alyowma alladii nasalat fiihi maalintii ay aayaddaasi soo degtay waan garanhayaa waalmakaana alladii nasalat fiihi meeshii ay ku soo degtayna waan garanhayaa naزlat calىa rasuuli اllaahi rasuulka ilaahay ayay kusoo degtay sala allahu alayhi wasalam bicarafatin makaankay kusoo degtayna waa carafo fii yowmi jumcatin maalin jumcana way soo degtay marka ciid u dhiman miyaa jirta way ciid bay soo degtay oo maaragtay eh, dhowr ciidood baa weeye xaj iyadoo ah bay soo degtay carafo oo maaragtay amaakinta muqadaska kamid ayay ah kusoo degtay maalin jumcana way soo degtay wax ciido u dhiman lama arko marka eedawooyin badan ba ayba kulansatay suuraة اlancaami baab fii qowlihi tacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin can cabdillaahi bni mascuud radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhaahday lamaa nasalat kolkii ay soo degtay alladiina aamanuu kuwa rumeeya walam yalbisuu aan ku darinin iimaanahum iimaankooda rumayntoodii bidulmin dulmi aan ku darinin aayaddaas markay ay soo degtay ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduuna kuwaas waxa ay leeyihiin amni yowma alqiyaama fazaca iyo khawfka ay ka aamin yihiin ayay leeyihiin wahum muhtaduuna ayagaana hanuunsan aayaddaas oo min suurati alancaam markii ay soo degtay shaqa daalika calaa asxaabi rasuulillahi saxaabadii rasuulka arrintaas way ku adkaatay maxaa yeelay amniga qiyaamaha qofka uu aamin ka noqon hayo fazaca iyo khawfka dhaci doona waxaa loo shardiyey ninkii inuu iimaan leeyahay dulmina uuna samayn haddii dulmi miyaa layska dhowri karaa nin kastaba dulmi wuu ka dhicahayaa wa qaaluu waxay dhaheen ayunaa keenee laa yadlimu nafsahu nafsadiisa aan dulminaynin inuuna dulmi ka dhacaynin ma jiro fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam laysa huwa kamaa tadunuuna saa u malaynaysiin ma aha arrinta dulmigu kii aad adinku fahamteen ma ahee waa dulmi weyn oo nooc gaar ah innamaa huwa dulmiga waxa weeye kamaa qaala luqmaanu libnihi sidii luqmaan alxakiim uu caruurkiisa ama canugiisa ku yidhaahday yaa bunaya inankaygow laa tushrik billaah ilaahay ha uu shariig yeelin ina ashirka shirkiga la dulmun cadiimun waa dulmi weyn weeye marka aayaddu dulmiga ay sheegtay waxaa loola jeedaa dulmiga oo shirkiga ah ayu dulmin ma aha marka ninkii ka nabad gala shirkiga oo ilaahay subxaanahu watacaala isagoo aan u shariig yeelinin saas ku dhinta amni uun insha allahu wuu iska leeyahay baabun fii qowlihi tacaalaa laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhaahday qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam halaaثun saddex saddex calaamadood oo min calaamaati saacati alkubraa calaamadaha saacadda oo waaweyn ka mid ah haddii ay soo imaadaan laa yanfacu ma anfacayso nafsan nafsad iimaanuhaa iimaankeedu ma anfacayo lam takun aamanat min qablu hor aan awal horeeto usoo iimaan samayn aan awal horeeto iimaan lahayn hadda markii calaamadahaas mid ka mid ah ee ay imaato iimaankaasuma anfacahayo oo ninkii gaal ahaay ee calaamadaas markii uu arko inuu islaamo doono oo maaragtay inuu eh, rumayn inuu sameeyo doona ma anfacayso markaas lagama aqbalayo waa mar iimaankii la xiray oo mar dambe dad islaamahaya ayna jirinin ama dad maaragtay iimaan la imaanaya ayna jirinin albaabkii wuu xirmay aw kasabat ama kasbatay fii iimaaniha khayran ama iimaankeeda xitaa khayr ku kasbatay oo awal horeeto maalan haddii uu nin dambaaba ama maarata macaasi ay ka dhacday haddii uu ahay ee awal hore uuna toobo keeninin ee calaamadaas markii uu arko doono inuu toobo keeno oo iimaankiisii uu khayr ku kasbado oo ah toobada ayadan lama aqbalahay marka sidaas calaamad mid ka mida markii ay imaato ama ay dhacdo iimaamkiina iimaankiina waa la xirahayaa albaabkiisa towbadiina waa la xirahayaa intii ka horaysa ayaa fursadu jirtaa marka ninkii iimaan eh, ama islaam la imaan haya iyo ninkii macaasida ama dunuubta u galay ka tooba keenaya saddexda calaamo waxa weeye duluucu shamsi min maqribihaa qoraxda markii ay maaragtay meesha ay u dhacdo kasoo baxdo wadajaal markii uu imaado iyo wadaabatul lardi eh, dhulka daabadiisa oo daabad gaar aho dadka maaragta la hadli doonta weeye can abi darin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala yowman wuxuu yidhaahday atadruuna ma garanaysiin ayna tadhabu haadihi shamsu qoraxdan meesha ay aado kolkii ay dhacdo meesha ay u dhacdo ma garanaysiin qaaluu allaahu warasuuluhu aclam sidaas bay dhaheen ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa yaqaana wixii uu qofku una garanayno waa inuu sidaas yidhaahdo maaragtay ilaahay baa yaqaana anuu ma garanhayo qaala nebigu wuxuu yidhaahday ina haadihi shamsadan tajrii way ordaysaa xataa tantahi ilaa ay ka gaarto ilaa mustaqarihaa meesha ay ku sugnaanaysay ilaa ay ka gaarto saasay u soconaysaa maalintii oo dhan taxta alcarshi carshiga hoostiisa carshiga ilaahay subxaana watacaala hoostiisa ayay tegaysaa markii maalintii ay socoto oo ay dhacdo fa takhiru way dhacaysaa saajidatan ayadoo sujuudsan falaa tasaalu kadalika sidaas kama zuulayso xataa yuqaala lahaa ilaa laga yidhaahdo irtaficii kor u soo bax irjicii laabona min xaydu ji'ti meeshii ah ka timaaday ku laabo oo meeshaas ka soo bax ilaa laga yidhaahdo way sujuudsanaanaysaa markii la amro oo maaragtay kor u bax la yidhaahdo oo meeshii ah ka timid ku laabo ayay subaxdii meeshii ka soo baxayda marka ay ka soo baryi jirtay fa tarjicu way laabanaysaa fa tusbixu way waa baraysanaysaa taalacatan iyadoo soo baxaysa min matlicihaa meesha ay ka soo bixi jirtay uma tajriya waa so ordaysaa xataa tantahi ilaa mustaqarihaa ilaa ay ka gaarto meesha ay ku sugnaa jirtay oo taxta alcarshi ah fatakiru saajidatan way dhacaysaa sujuud bay la dhacaysaa falaa tazaalu kadalika sidaas kama zuulayso xataa yuqaala lahaa irtaficii kor noqo irjicii min xayu shi'ti fatarjicu fatusbixu taalicatan waxay soo waa bareenaysanaysaa ayadoo soo baxday min maطliha meesha ay kasoo bixi jirtay uma tajri sidaas bay shaqadeedu marka subax kastay soo bixi meeshii ee maaragtay carshiga hoostiisa ayay ku joogsanaysaa meeshaas ayay ku sujuudaysaa meeshaas ayay sujuudda wadaysaa ilaa laga amroo la yidhaahdo meeshii a ka soo bixi jirta ku laabo shaqadeedu sidaas weeye marka uma tajri way ordaysaa laa yastankiru nnaasu minhaa shay-an dadku wax ay ka dareemhayaan ma jirto waa shay caadi ah ayay u soconaysaa usoo baxaysaa oo u dhacaysaa xataa tantahiya ilaa mustaqariha ilaa ay ka gaarto marka ugu dambayda maalinta ugu dambaysa ilaa ay ka gaarto meeshii ay ku sugnaa jirtay daalika oo kaas ah taxta alcarshi fa yuqaalu lahaa irtaficii kor u bax isbixii waa barayso daalicatan adigoo soo baxaaya min maqribika meesha aad u dhici jirtay ka soo bax taxta alcarshi carshiga hoostiisa meeshan maqrib oo aada u dhici jirtay ka soo bax ayaa la dhihi markaa nidaamkii wuu bedelmahayaa marka meeshay u dhici jirtay ayay subaxdii dambe ay fud ka soo leedahay fa tusbixu aalicatan min maqribiha qaala rasuulu llahi fatusbixu aalicatan min maqribiha qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam atadruuna mataa daaka wakhtigaas ma garanaysin marka ay maqribka ka soo baxayso waa wakti ma daka markaas waxa weeye xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fi iimaaniha khayran waktiga markii la gaaro ilaahay toobadda uu jooji rabo ama iimaanka uu jooji rabo iimaanka ama islaamka ayay ka soo baxaysaa magribka way joogsatay marka calaa towbadii ama maaratay iimaanka suurat lacraaf baabun fii qowlihi khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin can ibni cabbaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhaahday kaanat ilmar'atu haweeneydu waxay ahayd taduufu bilbeyti beytka ayay dawaafeeday kacbada wahiya curyaanatun iyadoo qawda fataquulu waxay dhahaysay man yuciirunii titwaafan mar aan ku dawaafo yaa isiin haya tajcaluhu calaa farjiha farjigeed ay maarata xoogaa ku qariso wa taquulu waxay leedahay iyadoo dawaafeeda beytka shecirka ay akhrinaysaa alyawma yabduu bacduhu aw kulluh famaa badaa minhu falaa uxiluh saas bay dhahaysaa alyawma maanta yabduu bacduhu waxaa muuqan hayaa gabalkiis farjigeedii bay ka sheekaynaysaa aw kulluhu ama dhammaantiiba waa muuqan hayaa famaa badaa minhu wixii ka muuqda falaa uxiluhu qofna u xallili mahayo qof kasoo ag dhawaa karta ma jirto sidaas bay ku shacraysaa iyadoo dawaafaysa beytkii marka waxay fulinaysaa caado xun oo ay ma aragtay nimanka jaahiliyiintu ay soo ikhtiraacdeen oo waxay dhihi jireen dadka ayaa laba qaybood ah dadka xaramka degan waa dadkii ilaahay dadka maaragtay aafaaqda ka imaada oo xaramka khaarijkiisa ka imaadana markii ay dawaafahayaan dharkooda waa dad eh, dharkoodu nijaasaysan yahay dharkooda inay ku dawaafaan ma aha marka dharkooda waa inay iska dhigaan markii ay dharkooda iska dhigaan haddii dadka xaramka degan ay dhar siiyaan oo ay dhar caariyeeyaan dharkaas ayay ku dawaafahayaan haddii ayna dhar helinna iyagoo qaba waa inay dawaafaan caadadaas bay maarata ay qarirteen nimanka jaahiliyada marka caadadaas bay ku dhaqmaysa haweenaydaanuna oo sidaas bay leedahay midhaa mare ay weysa ay farjiga saarto markaasay leedahay maanta waa muuqanhaya farjiga gabarkiis ama kuligiis haddii waxay ka muuqdaanna qofna uma banaynhayo fanaزlat hadihi اlaayatu ayaa soo degtay khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata cinda kulli masjidin masaajid kasta markaad joogtiin quruxdiina dharkiina qaata oo maaragtay ziinadu waa un maaragtay wixii laysku qurxinayo dharkii iyo maaragtay haddii barafuun la helo iyo haddii dhar sii qurxoon la helo markii aad masaajid ku jirto waa inaad maaragtay ziinadaadi qadataa dharkaadi iyo wixii lamid ah oo isku qurxinayso walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh